بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين baabu bayaani maa yajuusu bihi nasku wamaa laa yajuus wuxuu baab u yahay bayaan in la caddeeyo maa yajuusu waxay bannaan tahay bihi isagaba annasku in wax lagu nasakho shaygo shay kale lagu nasakhi karo oo xukun xukun lagu rafcin karo ayuu baabu yahay iyo wamaa shay laa yajuusu aysan bannaanayn ee annasku bihi in wax lagu nasakho aysan bannaanayn adilada wax lagu nasakhi karo adiladii kitaab iyo sunno iyo ijmac iyo qiyaas afartaa unbaa ugu waaweyneyd adilada waaweyn intaa unbaa marka maxaa wax lagu nasakhi karaa mise maxaa wax lagu nasakhi karin taasaa laga hadlahaya marka kitaabka iyo sunnada in wax lagu nasakho labada soo hartayna waxba lagu nasakhi karin sidaa unbay noqonaysaa muxuuna ku yidhi waayajuus waa bannaanya nasqu kitaabi kitaabka in lagu nasakho xukunkiisa lagu tirtiro bilkitaabi kitaabkana in lagu tirtiro had iyo jeer waataan sheegnay midka ba'du ku jirto hada huwa maxaa la yihahdaa qawiyu huwa he annaasiku inta wax tirtirahayow marka kitaab kitaab in lagu tirtiro waa iska dhib yartahay liqowlihi tacaala sababtoa waa kitaabi kitaab bay waa kalaamu caza wajal ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa labaduba aayad baa soo degtay xukun bay wadatay mid kale in laga daba keeno ti lagu rafciyo wax dhiba malow wayajuusu nasku lkitaabi kitaab in lagu nasoo xukunkiisa lagu baabi'iyo bilkitaabi kitaab kale wey liqowlihi tacaala maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayri minha aw miliha maa nansakh min aayatin aayad ma nasakno ma tirtirno aw nunsiha ma hilmaanno aw nansaha waad garanaysaa qiraadii soomaalidu akrin jirta aw camar aw nansaha bay ahayd ayb nati waan la imaanaynaa waan qiraacadda sabcitaan labada qiraaco nati waan la imaanaynaa bikhayri minha mid ayadii ka khayr badan baan la imaanaynaa aw milihaa ama yadi la midow tii la nasakhay oo la tirtiray mid ka khayr badan xagga hawaabka iyo camalka iyo fudaydka iyo dhinacyada uga khayr badan baan la imaanaynaa ama ayadii mid lamida oo musaawi ah ayaan la imaanaynaa ayb markuu musaawiga maxaa ku jira xikmad baa ku jirta xikmad baa ku jirta ayb maa xikmad laan lahayd ha u qaadanayo dee musaawiga tusaalaan waatan soo misaalinay baytulmaqdis oo laga jeensaday oo laga nasakhay qibladii oo loo nasakhay ila alkacba baytullahi alxaraam marka dee fawaa'id baa ku jirta wey minhaa waxaa ka mid ood garanaysaa dad baaba ku ridoobayba dad baaba iimaankoodiiba halkaas waxaa wey ku noqday wey man yanqalib calaa caqibayh qaar baa waxay dhaheen qibladan xagga mar loo agga loo jeeganaya diidayba ka baxeenba marka waxaa lagu kala ogaaday awaamirta ilaahay qofka meeshay aada aadahaya iyo qofka hawada iyo ila quman iyo nifaaqa iyo reetolka iyo qabiilka iyo qoyskayga iyo ururkayga ay ku jirtaa loo kala ogaanaya hawsha marka xikmad baa ku jirto milada ku jirta midda kale xagga muwaajahada oo baytulmaqdis loo jeensanayo xaramka loo jeensanayo waa jeense jeenso laakiin labada beyt kala fadli badan alaysa kadalik ah, eh. bayt ullahi alxaraam afdalu maxaa leeyahay baytulmaqdis wey baytulmaqdisna wadaadadu waxay yidhaahdaan iyo kutubta waxaan leeyahay khudabada inta badan aad ka maqashaan halis ulxaramayn meydka xurmada leh baytulmaqdis xurmo male haku qaldami sidiisuu meydku barako u leeyahy ma ogiye laakiin xaram uu leeyahay sida maka iyo madiino ma jiro kutubtii diintan laguma hayo laakiin hadda khudabada iyo markaad masaajida joogtay waad iska maqlaysaa wey waad iska maqlaysaa marka war un maxaa la yihahdaa been fakatay wey oraad gaar on war run gaari marka dee qur'aanka inuu kala maxaa leeyahay khayrin minha na'ti bikhayrin minha qur-aanku inuu kala khayr badan yahay kalaamullahi caza wajal ma kala khayr badan yahay mise ma kala khayr badna ha waa masalo laga niqaasho waana sax in kalaamka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kala khayr badan yahay qur'aanku inuu kala fadli badan yahay waa masale maxaa laya muqarar cinda ahlusuna waljamaca ayb kutub caqaaid in lagu daraasay almuhim marka ayadan wadaadku hadda muxuu daliilsaday waxaa loo daliilsaday oo aayadda looga hadlay oo aayaddu tiri maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha marka aayaddii aayad lagu nasakhi karo mid ayadii la mida ama ka khayr badan haddii aayad saas laga faaiideysta saasa laga faaiideysta marka qur-aan qur-aan lagu nasakhi karo inshalana waa tan soo hayno midaasay ka badan tahay waa war banaanka iska yaal wadaadku saas daraadda kuma sii dheeraan haddii aad tahay masale iska waadixa kumuu dheeraan intaas uga tegay fasun wakadalika yajuusu waxaa banaan buu yihi nasku sunnati bisunna sunno sunno in lagu naskhana waa banaan tahayo sunno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo haabita ahayd sunno kale inay ka daba timaado lagu nasakhana waa banaan tahay wey kamaa yajuusu siduu u banaan yahay nasqu kitaabi bikitaab sida kitaab kitaab loogu nasakhan hadda usoo marayni sidaaso kale tana u banaanta wax dhiba male wey alaaxaadu biaaxaad ee yunsaqu aaxaadu biaaxaad waxaa lagu nasakhi axaadiista axaadkaa midda axaadkaa xadiiska axaadkana waa xadiiska aan mutawaatirka gaarin mutawaatir xadiiskan gaarin ayaa axaad la yihahdaa wey musalix hawsha lagu daraaseeyey alaaxaadu bilaaxaad baa lagu nasakhayaa wey wlmutawaatiru midda israac raacday oo mutawaatirka xooga badan oo qawaaicdaana bilmutawatiri mid mutawatira lagu nasakhayaa guud ahaan wuxuu ku yidhi sunadii yajuusu nasku sunati bisunna kamaa yajuusu nasku kitaabi bikitaab halkaa waa midda guud laakiin hoos markii loo soo dego sunadee waxay noqonaysaa labo aaxaad iyo mutawaatir wey wuxuu ku yidhi marka aaxaadkii aaxaad baa lagu tirtiri mutawaatirna mutawaatir baa lagu tirtiri ma laysdaba marin karaa aawo ka hadli doona ayadana wey ayb qaybo la ogolya qaybo ay ogol qaybo la diidan yihin marka alaaxaadu yunsaku aaxaadu biaaxaadi waa lagu tirtirahaya aadki aad baa lagu nasakhaya wlmutawaatiru yunsaku mutawaatiru bilmutawaatir baa lagu nasakhaya wlaaxaadu aaxaadkii waxaa lagu tirtiraya lagu nasakhaya xukunkiisa lagu baabi'inaya bilmutawaatiri kii tawaatirka xooga badnaa mutawaatirka xooga badnaa maal aadkii uu nasakhaya leanna maxaa dhahay waa ka xoog badanya qaw wey intaas marka hadda xaggu u dhiga wadaadku intaa waa isla ogolyahay buu rabaa inuu ku yihahdo waa fiicanta ama w khilaaf ku jiru sheega faama mutawatiru mutawaatir in lagu nasakho faama nasku mutawaatir wey bilaxaad in lagu tirtiro sooma xuggiisa lagu baabiyo falaa yajuusu ma banaana bu xadiis mutawaatira oo qawaadica oo xoog badan oo cilmi faa'iideynaysa inaad tirahdaa xadiis axaadaan ku tirtirahayaa shiraasi wuxuu ku yidhi ma banaana warkaasuu ku yii markaasuu yii marka warkaasuu yidhi hadee maxaa la yihaahdaa war musallamana ma aha war musallama maaha limaada liannu axaadku hadduu asaxo oo xadiis saxiixa yahay waxaa weeye mutawaatirka uu nasakhaya limaada muhimaddu waxaa weeye labadaba waa daliil nebi maxamed alay sala slam ka yimid inuu sugmo ayaa muhimaddu tahay xadiis axaada oo bukhaariya muslim ku jira oo ummaddu ay qabuul kula kulantay oo waxa madcana uusan ku jirinin inuu xadiis mutawaatira nasakho wax mushkila iyo wax dhibo ku jira midna ma jiro midna ma jiro ayb laakiin firasi sidaasuu maray iyo waxaa la yihaahdaa wadaado kalaba wadaado kalaba sidaasay mareen w ayb wadaado kalaba sidaasay mareen ayb laakiin waa sidaas wadaado qaba si wadaado sida hadda annago aan sheegnay qabana waa jiraan usuuliyiinta saasaan maxal moodaa inay xoog badan tahay wuxuuna ku yidhi daliilka tacliilkiisa waa kana u fiiriso fa ama almutawaatiru daliilka xadiiska mutawaatirkaa in lagu nasqo faama nasqu mutawaatir mutawaatir xukmkiisa in lagu baabiyo bilaxaad falaa yajuusu buu ku yiri daliilkii rabaa inuu kuu sheego muxuu ku yiri lianna tawaatura daliilka tawaaturku yuujibu wuxuu waajibinahayaa wey tawaaturka daliilka mutawaatiray oo israacraacay oo saxaabo badan iyo ummad ciidaak badan ay wariyeen yuujibu wuxuu waajibinayaa alcilma cilmi waajibinahayaa wey cilmi iyo yaqiin iyo qadci ayuu faa'iideynahayaa oo falaa yajuusu ma banaana nasquhu asaga in lagu naskho lagu tirtiro lagu baabi'iyo bimaa shay in lagu baabi'iyo oo axaadade yuujibu waajibinaya adanna mala waajibinhayo shay mala waajibinahaya baan tan la imaadaan mid cilmi waajibinaya ku baabi'inahaya ma yeelay nebigu shiraasi sidaasuu yiri w ayb laakiin taasuma xoog badno dee cilmiga waa darajaad ah cilmigu muxuu ahaa dani iyo muxuu ahaa cilmi iyo dani bu ahaa labadaas dalaaladu ay sooma ahayn labadaas ahayd daniga laftiisuna darajaad buu ahaa danigu laysa bidaraja waaxid soomaanan soo marin darajaad in waan soo marnay danigu kale xoog badan yahay oo marka dambe uu gaarayo danigu uu gaarayo he shubulyaqiin u gaarahayo aan soo marnay midda ayadana soo ka soo hadalnay ayb marka baabkaasuu maray laakiin waa masale khilaafiya inayna maxaa la yihahda adiladu isnasakdo mar hadday asaxda xadiistu wax dhibay wax mushkila ku jirta ma jiro fas wayajuusu nasqu ficli bilficli intaa wuxuu kaga soo gudbay qowlkii wey sunnadii qawliga ahayd iyo kitaabka ilaahay hadda isagoo qawli ah labadaa wuu ka soo taqalusay waa ku daayo labadaa waa ku daayo wuxuu yidhi wayajuuz hadda cura ficil inuu gudbo ficil nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ficil nebi maxamed in lagu nasakho wayajuusu nasku ficil ficil in la nasakho la tirtiro bilficil ficil kale in lagu tirtiro nebi maxamed baa wax sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa looga dayanaya waa lagu raacahay kabacdina ficil kale oo nasakhaayuu sameeyey waa la tirtiray annahumaa labadood buu ku yidhi labada ficil annahuma labada ficil waxaw kalqowl maca alqowl qowl qowl haddan soo marayno wey nasku suna bisunna nasku kitaab bilkitaab qowli qowl bay ahaayeen wey liannahumaa ee labada ficil alficlaan wey kalqowli maca alqowl wey qowl qowl sida loogu nasakho ay ficilna ficlu nasakhaya wakadalika sidaasoo kale waxaa iyana bannaan wey nasku lqowli qowlku in lagu nasakho oo lagu tirtiro bilficli ficil in lagu tirtiro ficil lagu tirtiro qowl baan haysanay xadiis nebi axmed alayh salaatu wasalaam oo qowli aan haysano ku dhaqmayno wey kabacdi nebi maxamed alayh salaatu wasalaam baa ficil sameeyey qowlkii tirtirahayo oo nasaqahayo oon la iswaafajin karin oo lagu wada camal fali karin y marka yana waa masle khilaafiya kadalika nasqu lqowli bilficli weeye waa banaan tahay weeye wlficlu ficilkiina asna in lagu nasao ficli hadii lasu cadfo wlficli bilqowli ficilka asagana in lagu nasakho nasqu ficli ficilka in lagu nasakho bilqowli qowl in lagu baabi'iyo oo maxay tahay iyana ficil baan ku dhaqmaynay oo diin noo ahaa ama sunahaada ama waajib ha ahaado kabacdina qowl baa lagu naskho waa la baabi'iye marka waa cagsigu lidalika nasku اlqowli biاlficli wاlficli biاlqowli weeye wa min الnaasi culamada waxaa ka mid iska dhibyaryihin iska dhibyaryihin masaaisha wa min annaasi dadka culamada waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi laa yajuusu ma banaana nasqulqowli qowlka in lagu tirtiro qowl in lagu tirtiro lagu dhaqmahayey in lagu tirtiro bilficli ma banaanay dheh oo maxaa dhacay waxaa dhacay لأنa qowlku waa qawi qowlku waa qawi midda kale qowlku cumuum buu leeyahay laakiin ficilku cumuum ma laha soomaalan soo masl iyada ficilku siiqa ma leh cumuum lagama qaato laakiin qowlku siiquu leeyahay cumuum baa laga qaataa anudqu axkaam baa laga qaataa cumuum baa laga qaataa marka waxay dhaheen laa yajuusu nasqu اqowli qowlka in la tirtiro xukunkiisa oo la tuuro la baabi'iyo bilficli ficilna lagu baabi'iyo ma banaana warkaasay maxaa la yihaahdaa yay niman mareen wadaado ay mareen wey hada qowl bail liwuquucihi sooma jeeda hadda inu maaa laya saxib ilxaashi wuxuu jiri sooma jeedin wahada alqowlu baailun buu ku yidhi marka taas waa wax macna ma siro xoog ma siro sababtoo ah waa la way badan tahay aad bay badan tahay wuxuu ku yidhi shiraasi wadaliilu calaa jawaasihi banaanaashadiisa daliilka kutusaya waxaa weeye bimacnaa in ficilkii qowl lagu tirtiri karo daliilka kutusaya waxaa weeye daliilu calaa jawaasihi jawaasi naskhi اlqowli biاlficli waxaa weeye ana alficla ficilkii waxaa la sameeyaa kalqowli sida qowlkii oo kale weeye fi xagga caddaynta wey qowlka wax lagu caddeeya oo waa lagu sharxaa ficilkana wax lagu sharxaa oo sidaa daraaddeed nebi axmed calayh isalaatu wasalaam mambarka intuu fuulay ayuu salaaddii wuxuu ku sharxay ficilkiisa wey mambarka ku rukuucay ku takbiiranayey waa ku rukuuc marka maxaa leeya ku rukuucayey kabacdi hoossoo degahay markaas hoos ku sujuudahay marka ficil waa lagu sharxa w sida qowlka wa loogu sharxo ficilka waa lagu sharxa weliba asaga marka qaarkood ee ka xoog badan marka eh, waa lagu naskuna wuxuu rabaa inuu ku yihahdo wanasku he nooc min albayaan buu rabaa inuu ku yihahdo la soco wanasku he waa nooc min albayaan haqaldami wey mar haddaad ogolaatay qowlkan wax lagu sharxi karo ficilkana wax lagu sharxi karo wanasku he oo wax lagu caddayn karo wanasku min albayaan wey waa caddayn buu ka mid yahay rabaa inuu ku yihahdo fakamaa sidii buu ku yidhi yajuusu ugu bannaan yahay bilqowli qowl siduu ugu bannaan yahay bayaanku fakamaa yajuusu kamaa yajuusu lbayaanu bayaanku siduu ugu maxaa la yidhahda ugu bannaan yahay bilqowli qowl wax lagu caddeeyo jaaza waa ku bannaanaaday weeye bilficil ficilna wax lagu caddeeyo ficilin ugu caddeeyo labadu sida qowlka ugu bannaan ficilka ugu bannaan wax dhibana ma lago marka nimankaa yidhi laa yajuusu nasfu lqowli bilficli warkoodu waa war daciifa wey ma xoog badna ama nasu sunati biqur'aan masale katara ayuu hadda kiciye wuxuu yihi ama nasku sunati biqur'aan fa fiihi qowlaan hmm, sunno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo muxkamo ahayd oo lagu dhaqmaayey inay intay aayad timaado ay tirtirto taasaa la rabaa in laga hadlo taasaa la rabaa in laga hadlo ayb oo qur'aankii baa naasikha sunnadiina e waa mansuuqa oo la tirtiraya ama nasku sunati biqur'aan fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku jirta laba qowl baa imaamu shaafici qowlaan haddii la yihahdo he waa imaamkii wey wajhaan maaha qowlaan labada qowl marka eh, midna inuu yahay mansuus yahay midna mukharaj yahay saasaa loo badan yahay inuu midna mansuus yahay midna mukharaj yahay saasaa loo badan yahay ayb eh, laakiin midka mansuuska ah ayaa un risaalada iyo ku qorano imaam shaafici kaasaa ku cad wey kaasaa ku cad eh, wuxuu yihi axaduhumaa midkood waxaa weeye laa yajuusu ma banaano laa yajuusu nasqu sunati biqur'aan in sunno la tirtiro xukunkeeda oo qur'aan lagu tirtiro laa yajuus buuy qowlka koobaad maxaa dhacay lianna allaha tacaala alla sareeye jacala waa yeelay wey asunata wuxuu yeelay bayaanan caddayn buu ka yeelay lilqur'aani qur'aanka lagu caddaynayo lagu sharxayo lagu faahfaahinayo lagu fasirayo ayaa ilaahay ka yeelay wey bimacnaa qur'aanka mujmalkiisii iyo caamkiisii iyo ha la yihahdo howlahaas waxaa noo sharxay noo caddaynaya sunnada weeye sunnadii marka wax caddaynayso o sharxayso o fasiraysay in la yihaahda ayadii baa la cadaynaya la fasiraya la naskaya le nasku waa nooc min albayaan soomaanan dhin ayadii baa la fasiraya la cadayn la sharxaya hawshaa ma yeelayno hawshaa ma yeelayno nimanka hawshaasay dhehen ayb laa yajuus bay dhehen ma banaana in maxaa la yihahdaa suno lagu nasakho bilqur'aan لأن الlaha taعaaلى jacala sunata wuxuu yeelay bayaana lqur'an buu yeelay faqaala tacaalى alla wuxuu yidhi litubayina lلnaasi ma nuzila ilayhim وأnزlna ilayka الذikra litubayina linaasi maa nuzila ilayhim ayb marka litubayina linaasi maa nuzila ilayhim dadka si aad ugu sharaxdo ugu cadayso ayaa qur-aanka loo soo dejiyey ayb marka aayaddaasay daliilsadeen falow jawasnaa haddaan banayno bushiraasi falow jawasnaa haddaan banayno naska sunnati sunnada in lagu nasqo xukunkeeda lagu tirtiro bilqur'aani qur-aan lagu tirtiro lajacalnaa waxaan yeelaynaa alqur'aana qur-aankii waxaan ka yeelaynaa bayaanan mid caddaynaya oo sharxaaya oo faahfaahinaya lisunati sunada asaga inuu sharxayo bayaana cadaynaan ka dhigaynaa aayadana marka khilaafaynaa haddaana khilaafaynaa halkaasi waa daska dheheen ayb marka ma xoog badna rayigaa isagaa ra'yigaa isagaa ma xoog badna imaamu shaafici ha maree laakiin jihadaa laga fiiriyey ma ma xoog badna sababta xoog badnayn waxaa weeye qur'aanka laftiisa waxaa lagu sheegay inuu yahay cadayn likuli shay inuu yahay tibyaana likuli shay ma ilahay qur'aanku ku yiri suurata ancaam saasa ilahi subxana wa taala ku sheegay marka tibyaana likulli shay shayga waxaa ka mida minha waxaa soo gelaysa sunada soo gelaysa qur-aanku marka qur-aanka dhexdiisana waa is sharxaya sunadiina wuu sharxaya ah, marka qur-aanka laftiisu waa sharax sunaduna waa sharax kitaabku waa sharax isaga dhexdiisu isharxaya sunadu dhexdeeda isharxaysa sunadu kitaabkay sharxaysa kitaabku sunadu sharxaya kurtigood waa khayr iyo barakow marka wax isdiidaya ma jiraan wax isdiidaya ma jiraan laakiin halkaa iyada ah ayay wadaadadu ay ka milixsadeen in kitaabkii hal mar uu noqdo mid wax caddaynahaya lana caddaynahayo waxay dhaheen ma dhici karto ama caddaynta ha ku joogo oo asag waxa caddeeyo ama hala caddeeyo laakiin inuu labada afba u daaqo oo yidha waxna waan caddaynaya waan layn caddaynaya caddayn caddayn ma soconayso ma soconayso cadayna soconayso ugu qoslayaan dhawid ma nin social media la soo dhigay oo ha la yidhaahdo soomaali ah qosolka iga dhamaaday oo la yidhi intuu tegey waayihii jamhadihii soomaaliya dowladdii la rinayay intuu safaaro tegay baa waxaa la yidhi war la kaalay baasboor baan rabaabudi markaasa waa la soo caddeen markaasuu ninkii qaab hawsha u qaado soo caday maalin ba waxa labaa inuu odayaal iyo wax dadkeena yaqaano oo yaa waa la yaqaana anu jamhad kama tirsanayo dhib ma wado baasboorka halaysiiyo caddayntii u garan waayo maalintii danbo ayartu soo gatay toban kiilo bur ah iyo isku shuba soo xaduu tago safaaradda asagoo ha la yidhaahdaa burkuu ka da-ayo cad markaasartaabaaase marka soo cadee baa ti way soo caddeeyey anigu ah, way soo caddeeyey markaas dadka qaar baad la yaabaysa m maskaxdooda iyo caqligooda la yaabaysa subxaana allah ayib marka wadaadadaas waxay dhaheen qur'aanku inuu wax sharxo lana sharxo ma yeelayna waxaan ogolnay in la sharxo oo la caddeeyaan ogolnahayn marka warkaa ma xoogan wathani qowlka labaad waxaa weeye oo shaaficigu leeyaho mukharajkaa kiisa lagu soo saaray annahu yajuusu waa bannaan yahay annahu yajuusu waa banaan yahay weeye nasqu sunati biqur'aan waa banaan tahay wey qowlka horo imaamkana waxaa weeye waa laga xog badan yahay wahuwa aiix sooma jeedi wahuwa aiix saasaa aiixa w sidaasina jamaahiir waxaa la min ashaaficiya waayrihim saasay qabaan w imaam shaafici qowlkaa hore asagoo ha sharxo oo ha caddeeyo waa ficnaan lahay risaalada risaalada haddaad fiiriso waad la yaabaysaa wuxuu leeyahay haddii la yihaahdo sunadii baa qur'aan lagu nasakaya haddii la yihaahdo waxaan u baahanaynaa sunno kale oo qur'aanka xoojinaysa oo na tusaysa sunnadan in la nasakhay wey imaam shaafi niqaash adag oo xoogaa falsafa ku jirto ayuu galay wey falsafa ku jirto ayuu galay wey ayb marka shilaasi laakiin ma yeelin warkaas iyo jamaahiirtu midna ma yeelin annahu yajuusu waa bannaan yahay weye nasku sunnati bilqur'an waa bannaan yahay wa saxiix kaasaana saxiixa oo fayo weeye jamaahiir lfuqahaa min ashaaficiya wagayrihi min alusuuliyin saasaa la qabaa maxaa dhacay lana qur'aana qur'aanku aqwa isagaa ka xoog badan wey min asuna sunaa isaga ka xoog badan wey hadda waxaa la soo marhayay oo soo diiday shiraasi aaxaadku inuu nasakahee tawaaturku salaaddiis muu soo maraynin hadda tan waa cagsiguu rabaa inuu ku yihahdo alqur'aanu aqwa qur'aanku waa mutawaatir isagaa qawi ah sidaas daraaddeed sunnadii oo aaxaad iyo mutawaatir waxay ahaataba inuu ka xoog badan yaho nasakho wax dhiba male buu rabaa inuu ku yihahdo lanna alqur'aana aqwa min asunati sunnada waa ka xoog badan yahy xagga sanadka wey fa idaa hadday bannaanaatay nasku sunnati sunno in lagu nasakho bisunnati sunno kale in lagu nasakho oo sunnadii sunno lagu nasakho hadday bannaanaatay fala-an yajuusa inuu bannaanaado naskigii bilqur'aani qur-aan ku bannaanaado sunno la tirtiro xukunkeedii awlaa sidaasa awlaysana xoog badan wey iyadaa habboon war laba sunno in la isku nasakho waad ogolayd wey laakiin in sunno xukunkeedii la rafciyo oo la tirtiro qur'aanna uu tirtiro qur-aan soo dego waxaa weye qur-aanka mutawaatira ka xoog badan wax dhiba ma jiro wey fidaa jaasa hadduu bannaanaaday nasku sunati sunadii in la tirtiro bisunati suno kale lagu tirtiro falian yajuusa inuu banaanaado an yajuusa nasku suna sunadii naskdeeda inuu banaanaado bilqur'aani qur'aan ku banaanaado awlaa sidaasaa awlaysan oo habboon weeye alqawiy huwa qur'aan kalaamulahi caza wajal mutawaatir weeye sunadiina wuu ka takhalusahay wax dhibana ma jiro shiiraasi sidaasuu maray hada huwa saxiix saasa saxiix faslu ama nasku sunati soo Eh, ama nasu quraan ama nasu quraan quraanka in lagu naskho lagu tirtiro bisunati sunna falaa yajuusu min jihati samci wey ti cagsigeedi wey oo tan cagsigu muxuu yahay in qur'aanka xukunkiisii la rafciyo oo la tirtiro sunnana ay tirtirto taas ka waran weeye waa la diiday bukursulaas min jihati samci wey samciga waxaa laga samci waxaa loo yaqaanaa adilat alkitaabi wasunna ile adiladu waa macquula ama caqliya iyo maxaa leeyahay samciya wey samcigu markaa alkitaab wasunna weeye waxaa kaloo de samciga soo gala ijmaaca ijmac waa lasoo guuriyaa ijmac laftiisu waa masmuuc waa lasoo guriya culimada laga soo guuriyaa ama qiyaasku waa macquul qiyaasku waa macquul qiyaas marka laga hadlaayo macquul ayb lakiin ijmac waa masale naqli oo lasoo ra lasoo raayo dee culumadaad kasoo guurinaysa culimad kasoo guurinaysaa marka eh, in annagoo qur'aan ku dhaqmayno oo haysana intay nebi maxamed alayh salaatu wasalaam sunadiisa ficil iyo qowl waxay rabto ha noqotee aayad qur'aan lagu naso oo lagu tirtiro waa la diiday bu min jihati samci ama xagga caqliga soo ma aha waa la isku haya iyadana waa imaan doontaa ama nasu qur'aani qur'aanka in la naso xukunkiisa la tirtiro bisunati sunana lagu tirtiro falaa yajuusu ma banaana buu ku yidhi min jihati samci xagga maqalka lama hayo lama hayo oo maaa la hawsha iyada ma banaano oo hawl hayo ma aho min aصxaabina annaga asxaabtana waxaa ka mid a ah, man baa ka mida ah, qaala yidhi laa yajuusu ma banaana min jihati samci walaa min jihati اcaql qoladan way israaciyeen qoladeer waxay ahayd laa yajuusu min jihati samci laakiin caqliguma diidayay ahayd qolada saasay qabeen qolada waxay lahaayeen min jihati samcu min alkitaab wasunna ma hayno maxaa leeya mana banaano laakiin xagga caqligu de caqliguma diidaayo mamnuuc kama dhigayo caqleen macnaa la diidi karo oo caqligu mamnuuc ka dhigayo mustaxiil ka dhigayo ma ahayn hawl dhici karta caqleen bay qabeen qoladan dambe laakiin waxay ku dheheen laa yajuusu min jihati samci walaa min jihati alcaqli caqlina ma dhacaya labadiiba waa isku dareen walwalu asaxu kanona asaxabu ku firaasu xukin midka hore oo ah xagga jihada samciga ah haadaa huwa saxiix way ama caqliga in maxaa la yidhaahdaa aayad qur'aana sunno lagu tirtiro sunna xukunkeedii rafciso wax caqligoo diidayo mustaxiil ka dhigaayo ama la fahmi waayo ma aha wey waa runtiis maxaa diidayo aayad qur'aan oo lagu dhaqmaayo nebi maxamed alay sala slam inuu hadlo oo yidhahdo aayadda xukunkeeda waa la rafciyey caqliga diidaayo muxuu yahay wey leanna nebigu waa loo waxyoonaya nebigu waa loo waxyoonaya waxay ku shaqaynaya wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa wayu xabnabiga ku socdaa marka waa waxyi waxyi caqli diidaya ma jiro wa qaala asxaabu abuxaniifa waxay yidhahdeen yejuusu waa bannaan yahay weeye yejuusu waa bannaan yahay weeye nasqu qur'aan wey qur'aanka in lagu nasaqo bilkhabari mutawaatir khabar mutawaatira oo xadiis mutawaatira in lagu nasaqo waa bannaan tahay bay deh ah, yejuusu waa bannaan yahay bay deh asxaabu abuxaniifa bilkhabari mutawaatir khabar mutawaatir in lagu nasaqo waa banaan yahay bay aadka ataa way abaan aadka ataa laftiisa way qabaan marka macnaheedu muxuu yahay qur'aankii lagu dhaqmahayey oo muxkamka ahaa in axaadiis mutawaatiro ay nasakdo waxay dhaheen anagu wax dhiba uma aragno waana banaan tahay wey wa qowlu akar mutakalimiin nimanka caqaa'idka ee cilmi caqaa'idka ee tawxiidka ee falsafada ka shaqeeyana halkaasay mareen halkaas u badan yihiin wey meesha iyada ayay mareen ayib wa xukya sidoo kale waxaa laga xikaayadoy dalika arrinta iyada oo ah jawaasi eh, khabar mutawaatir biاqur'aan quraan lagu nasqo waxaa laga xikaayadooy abin cabaas ibn surayj ashaafici saaib shaarix risaala ayaa laga xikaayaday marka hadda meeshan xukii buu ka cabiri laakiin kutubta qawaaticu adila iyo ayrkeedba waxaa ku qoray kutubta kale shiraasi waxaa la yidhaahdaa si toosaa looga soo naqliyaa si toosaa looga soo qowlkaa isaga u qaba marka axnaafta mutakalimiinta oo maalikiya xataa maalikiya rag badan oo maalikiya qaba adugu madhabkan isaga ah oo xadiista mutawaatirka ah inay qur'aanka nasakhi karto culimo badan baa qabo culimo badan baa qabo wax diidahayana ma jirto laa min xayu sharci walaa min xayu e caqli wax diidahaya ma jiro wadaliilu daliilku waxaa wey shiraas hadda marka wuu radinaya qoladan yidhi xanaafta iyo nimanka la yidhaahdo ibn surayji mutakalimiinta raggaas inu radiyo wuxuu yidhi wadaliilu calaa dalika min jihati alcaqli waxaa weeye anahu laysa fi lcaqli maa yamnacu jawaazahu nimankii yidhi nimankii walaa min jihati caqli oo caqliga diid ayuu radinaya wuuu wadaliilu calaa dalika min jihati caqli xagga caqligu inuusa diidaya waxaa kutusahaya annahu laysa fi lcaqli maa yamnacu wax diidahaya ma jiro jawaazahu banaanaasho wax diidahaya male caqliyan wax kutusahaya oo diidaya oo mamnuuc iyo mustaxiil ka dhigahaya in la nasakho qur'aanka xukunkiisi la tirtiro oy sunna tirtirto caqliyan wax diidaya ma jiro nebi maxamed calayh salaatu wasalaam inuu aayad qur'aan lagu dhaqmaayo uu sunnadiisa ku nasakho wax diidaya ma jiro wadaliilu calى anahu laa yajuusu min jihati samci qoladii yidhi waan ogolnahay qoladii yidhi waan ogolnahay min jihati samci waa asxaab abu xaniifa iyo mutakalimiin iyo ibn surayj raggiiba haddana la radinaya dala soco wadaliilu calى anahu laa yajuusu min jihati samci waxaa weeye qowluhu tacaalى maa nansakh min aayatin aw nunsiha naأti bkhayri minha aw miliha aayaddaasaan u daliisanaynaa wasunatu waa kana wejhi istidlaalku wasunatu sunada nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam iyo xadiistuna laysad ma ahani mila qur'aan qur'aanka la mid maaha bu ku waa ka darajo hooseysaa qur'aanka waa ka darajo hooseysaa min xayu qur'aanku kalaamulahi caza wajal uu yahay min xayu qur'aanku mutawaatir uu yahay hee sunaduna ay tahay kalaamulbashar ay tahay wakadalika axaade mutawaatira isu dhex taalo mutawaatirkuna uu yariyo axaadku badan yahay labadaa dhinaco markii laga fiiriye hee sunadu ma aha mil kalaamulahi caza wajal ma aho halkaas maxaa la yihahda ayay ka fiiriyeen ayb laakiin xagga laga fiirinayo waxaa weeye oo ka fiican in laga wareego labaduba waxyi weeye ah labaduba w hada kalaam الlahi caزa wajل hada kalaam nebi mxamed alayه الsalaaةu wasalaam waana waxyi weeye marka labada agga min xayu maal waxyi ayaa laga fiirinaya w inay sunau saxiixa tahay wsunatu laysa mil qur'aan qur'aankoo kale ma aha wey alaa tara miyaadan arkaynin buu yidhi anahu laa yusaaba inaan laga abaalmarinaynin anahu laa yusaaba inaan laga abaalmarinaynin calىa tilaawati sunati macnaha qaariga wey alaa tara miyaadan ujeedin anahu qaariga laa yusaaba inaan laga abaalmarinaynin calى tilaawati sunati sunada uu akrinahayo al anahu maa tara mid arka anahu amar iyo shani laa yusaabu inaan laga abaalmarinayn qaariga calaa tilaawati sunati suna hadduu qof akriyo oo maanta bukhaari inta halkaa la fadhiista uu dareeriyo he tilaawadaa laga ajarsiin maayo hadduu laakiin tilaawada waa markuu tilaawa mujarada ula jeedo oo iska akrinaya carabka mariyo laakiin haddii tilaawadu ay tahay ummaddu u sharxahaya bukhaari u sharxaya sunuu sharxaya ummaddu u bayaaninaya axkaantii ummadda fahansiinaya waa laga ajarsiinaya taas ayada xagowtu sidoo kale hadduu u akrinayo inuu xifdiyo oo rabo inuu sunnadan xifdiyo dahrulqeyb uu ka qabto ayana laga ajarsiinaya lakin hadda wuxuu ka hadlay shiraasi waxaa weeye tilaawa mujarada kitaabka ta soo qaatay sunnada baad rag siiso eh, ad akriday oo ajir lagaaga qori maayo laakiin haddaad tahay min xaysu tacliim wa min xaysu tacallum wa min xaysu xifdi hadday tahay sunnada adu akrinayso ajir waa lagaa siinaya laakiin ajirkeedu ma aha dee sida sunnada oo qur-aanka oo kale oo ah alif laamim laa aquulu xarf maaha ay saas kale kumay soo aroorin laakiin ajar guud iyo hawaab guud oo diinta barashadeed iyo xifdigeedii ah ayaa lagaa siinhayaa marka alaa tara miyaada u jeeda anahu amar yashacni ama anahu qaaribu laa yusaabu inaan laga abaalmarinayn calaa tilaawati sunnati wey kamaa yusaabu sida looga abaalmariyo oo looga ajarsiiyo calaa tilaawati qur'aani quraanka akrisa looga ajarsiiyo wey taa waa weji weji labaad walaa icjaaza wax caajisin iyo noojin kuma jiro wey iyo taxadi iyo goodin iyo hanjabaad kuma jirto fii lafdihaa ee lafdi sunnaw qur'aanka icjaazku weeye fatu bisuuratin baa le ah, aayad la imaada suurad la imaada wax u keena baa le waa la imaan waayo wey laakiin sunnada saas may ku jirtaa maya wey sunnada xadiis haddaad u baahata inaad dejiso waad dejin kartaa ataan soo marayna hameen weyde wadaadkii mawlidka wadaadkii mawlidka dejiyey inuu xadiis dejiyey soomaalan soo mari hameyn qaala rasulla an bur qaala rasulla acaagu ka siiyey ibnu ah, dixiya xagga cumar wuu ka sidaaye ka sidaaye marka wax jira maha marka icjaaz iyada kuma jiro wey icjaaz kuma jiro laakiin wadaadada waxay leeyihin mataqaanaa sunnada ku takhasusay oo aadka u raacraacay oo waxay leeyihiin sunnada icjaazkiisan ku jirin laakiin markaad aada maqashay dhaheen qof xadiis akrinahaya hadal buu akrinahaya qofka sunnada yaqaana iyo diinta yaqaano xadiista intaa ku dhex jiro konton sano ku gaaro lixdan sano ku dhex jiray markuu wadaad masaajid ka istaaga uu maqlo qaala rasuulullaahi yidhi hadalkaa asaga wuu fahmayaa weligiisa xataa yuusan maqale inuu xadiis nebi maxamed yahay inuusan u kala fahmaya oo maxaa dhacay baa lii waxay dihi nebi maxamed hadalkiisu wuxuu leeyahay nuur iyo burhaan iyo soo jiidasho waa magnet bay nagu qabsanayaa marka waxay dhiheen waan kala fahmaynaa baa dhiheen ragga marka waa hee waa rag sunnada dhiigooda loo shaqeeya wey anagu hawshaas maanan gaarin hawsha ayada maanan gaarin marka wuxuu yihi walaa icjaasa icjaasku marka muxuu yahay icjaasku waa inaan tabar loo hayn oo wax keeni kara uusan jirin Ah, ragga carbeed isku day musaylima akidaabi kadaab iyo rag baa isku day waay dhn xoogaa waxbaan si samaynaynaa markaasuu dhowr xaraf minta isku aadiyey suurad waxaan dejinhayaa buu yihi yar oo toban aayadood meel kooiy toban baan dejinhayaa bu markaasu waxba isku aadin waayo markaasa gabar baa maqasheel isoo akrinhaya markaasay tii ni waxaaga iska sheegay nebinimadaad iyo waaga beentaad iska sheegay laakiin nebigii qur-aanka uu la yimid ninkii reer qureysheed iyo waxaad adigu aad daldalayso oo maxaa la yihahda dameeraha heesta lagu raacaa wax iskumidaba ah ay tahay noomaaliba gabar yaroo maali oolala joog <laughs> ayaa la yaabtay marka qur-aanku waa ijaaz wey waa mucjiz walaa ijaaza ma jiro weeye tacjiizgelin iyo noojin ma jirto iyo taxadi iyo goodi ma jirto fii lafdiha fii lafdi sunna weeye kamaa fii lafdi qur'aan sida qur-aanka laftigiisa waxaa la yiraahdaa dadka loogu ijaazgeliyey oo loogu dhibgeliyey wey fadalla wuxuu ku tusay wey fadalla daliil wey dliil alى anhu la yجiز mujahd sn soomaaha fadl wuxuu kutusay dliilkan wuxuu kutusaa calى anahu amar yashaani laysa milahu calaa anahu madkuurka oo sunada ah madkuurka sunada in loo celiyo ku fiican sunadu hadda waxaa calaa anaha in la yihahdo laakiin hadda madkuur ahaan in laga cabiro waa fiican tahay fadalla daliilu wuxuu ku tusay weeye calaa anahu iyo hada madkuur oo sunadaahu laysa milahu mila qur'an islami ku tusay marka shilaas halkaas isu dabadhigo saas u niqaashay laakiin waxay un ka dhib yartay in la yidhaahdo labaduba waa laba waxyi mar hadday sunadu sugnaato oy saxiix tahay waxaa wax dhiba male wey halkaa in laga warigo ayaa fiican ama nasku soma intaa waa iska dhib yartahay wuxuu kitaabkii sunadii halkaa isku gabagabay hadda ijmaac iyo qiyaaskii ayuu rabaa inuu ka hadla iyo eh, daliil khitaabkii iyo eh, mafhuum muwaafaqi mukhaalafti kuwaas ka hadla waa iska dhib yaryihi ama nasku bilijmac ijmac in wax lagu tirtiro oo aayad quraan iyo xadiis aan haysanay aan dhana xukunkooda ijmac baan ku tirtiraynaa soo maaha falaa yajuusu ma banaana buu aayad iyo xadiis lagu dhaqmay inaad tiraa ijmac baan ku nasakaya ma banaana sababtu maxay tahay lannu ijmaacu wuxuu imaanayaa bacda wafaati moxamed calayh salaau wasalaam weeye marka bacda nebi maxamed alayh salaatu wasalaamna in adilo la nasakho hada maba dhacaysabo ah, wax nasakhay wax tirtiraya waa khitaab iyo daliil wey waan soo marnayo wama nasku bilijmac ijmac wax lagu nasakho soo maaha falaa yajuusu ma banaana buu ku yidhi hawsha ayadaa liana ijmaaca ummadda kulankeeda iyo isumaatinkeedu iyo iswaafaqideedu xaadiثun wuxuu soo dariyey oo yimid weeye bacda mowti nebiyi salى اlahu alayه waslm nebi maxamed geerisi ka gadaal ayuu yimid wey nebi maxamed markuu dhintay ka bacdina shareeco lama nasakho shareecada sida loo haysta loogu dhaqmaaya ma ogiye nebi maxamed markuu dhintay shareeca la nasakhaya hadda xaggeen u socnaa maxaa nasakhaynaa waa nasakhay ma jiro falaa yajuusu ma banaana buu yihi an yunsaka in lagu nasakha ijmaacii ma maa yataqararu falaa yjuusu ma banaana an yunsaa maa yataararu fii harcihi ah, wax ku sugnaaday alaa yjuus ma banaana ijma lagu nao maa yataararu falaa yjuus ma banaana an yunsaa in lagu nasakho lagu tirtiro maa shay in lagu tirtiro yataqararu ku sugnaaday weeye fii sharcihi maa taqarara in layata laga dhigay halka fiican sida nusakha uu sheegaayo eh, falaa yjuusu an yunsakha ma shay in lagu nasakho eh, taqarara sugnaaday fii sharcihi oo ya-da laga daayo saa darteed hoos waa siga kale maa takharada bisiiqati اlmaadi min baabi tafacala saas ugu keena saas saxiix marka ma banaana falaa yajuusu an yunsaka in ijmaac in lagu tirtiro ma adile iyo axkaam weeye taqarara sugnaatay fii sharcihi ay sharci nebiy alayh salaatu wasalaam damiirka nebi maxamed baad u celinaysaa nebi maxamed alayh salatu wa sharcadiisii axkaam ku sugnaatay in ijmac baa lagu tirtirahayaa oo ijmac baan keenaynaa hawshaa ma dhacaysa ayb walaakiin ha yeeshee hadda wuxuu rabaa ishkaal inuu ka jawaabo oo ah soo ayada mararka qaarkoodaan aragnay daliilkan waa mansuuq bilijmac ayadoo laleeyahay wuxuu rabaa inuu ku yihah ijmaaca ah asagaahu daliil buu cuskan yahay aayad qur-aana ah ama xadiis buu cuskan yahay kaa asagaa markaa mustanadka iyo meesha la cuskan yahay meesha lagu tiirsan yahay kaasaa wax nasakhaaya ma ahane ijmaac wax ma nasakhaaya ku qaldamay taasuu rab inu ka jawaabo wuxuu ku yidhi wuxuu ku laakiin ha yeeshee yustadallu waa loo daliilsadaa bilijmaaci ijmaaca waxaa loo daliilsadaa calى naski naskida waa loo deliilsadaa weeye ijmac waa loo deliilsadaa wey waxaa la dhihi ijmacan isaga ijmaacu isagu wuxuu kutusayaa weeye deliilkan uu ku qotomo oo uu ku fadhiyo le ma dhici karto culummadu inay deliilaan iska ijmaacaan culimmadu waa inay helaan deliil iyo mustanad iyo asal ay ku ijmaacaan oo cuskadaan way iskuna waafaqaan marka kaa isaga oo laysku waafaqayo la cuskano ijmaacu ku dhisan yahay kaasaa wax tirtirahayo taasoo wax tirtiraya walakin yustadelu bilijmaaci calaa naski inuu xukunkaanu mansuuq yahay oo daliil uu nasakhay ayaa ijmaaca loo daliilsadaa wey saasuu ku yidhi faina alummata ummadda nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam laa tajtamicu kuma kulmayso iskuma imaanayso oo isku waafaqi mayso cala alkhata gaf wey inay daliil muxkama ummadda nebi axmed ay meesha ka saarto oy tirahda annagaa isku waafaqnay oo waan u shuuraynay daliilkan asaga kabacdin aayaddan xukunkeeda waan kala tuurnay xadiiskan waan kala tuurnay waa khaa waana baail mana dhacayso ummadda nebi maxamed alayh salaatu wasalaam hawshaa isku waafaqi mayso wey mana dhacaysa hawl dhacaysa maayo faina ummata ummadda nebi maxamed alay slam ummatu lijaaba laga hadlaya laa tajtamicu kuma kulanto wey ismana waafaqo cala alkhaطai gaf weeye ayb muxuu yihi ibnu xasm ninkii yidhaahda shareecada nebi maxamed alayh salaatu wasalaam wax yar baa ka lumay oo loo baahnaa oo xadiis baa lumay oo aayad baa lumtay wuxuu yihi kitaab qur'aan aan ku maraya anahu kaafir bilaahi cadiim yahay wax yar ha usoo warwareego hawsha haddii shay kaa galaada gaalooysa daliil loo baahnaa oo maanta in lagu kala baxo oo xukunna tusahaya yaalmay hadday afkaa ka soo baxda wey e hore lagaa saaray tiirka warkaa afkaaga iyo qalbigaaga mid geli sheexana axmed waa dhammaystiran tahay hal shayna kama lumin hawsha waa inaad ole maanaa tacdiimu shariica sheekh uheys tacdiimu shariica an haddaad ogolaato aad tiraa waxbaa lumay wax un baa lumay aanu anagu ma garan wax un e nin kalna wuxuu ku leey wax un baa lumay mid kalna wuxuu wax un baa lumay wax un baa lumay ha socot ha socotay shareeco badan baa luntaa soo baxay marka damba marka marka u horaysaba wax unta unta intuusan gaarin afka ku dhufo untaba yuusan gaariba halkaa markuu yihaahdaba madaxa ku dhufo dil ka asaga lann maay maxaa lagu haystaa shiica maxaa lagu haystaa aayad baa luntay kalaam baa lumay xoogaa baa lumay say u wadeen maalintii damba usoo tilaabi tugnayn waxay dhaheen musxafkaan aan haysano musxaf la eg oo musxaf faaduma la yidhaahdo daaca hawsha kxaga ka soo bilawda mar hore ma taqaanaa aayad ka hadlaysa cali wilaayadiisa yaa la qariya kasoo bilaabay aayad ka hadlaysa faadumo fadligeeda baa la qariya kasoo bilabay aayad aayad aayad say usoo wadeen hee suurat lbaqara nisaa mid leeg haaf musxaf bay keeneen markii dambe <laughs> marka wuxuu ku leeya ibnucasib musxaf saysan hawsha u gaarin xaraf baa lumayda ama xaad markuu maraayo madaxa ku dhufa hawsha la imaanayo marka ijmaac fa ina alummata laa tajtamicu wey cala alkhata wey faidaa racaynaahum haddaan ummadii aragna bugi mujtahidiinta culamada islaamka faidaa racaynaahum ay racayna alumma wey ummadda haddaan aragno qad ajmacuu ku kulmay calaa khilaafi ma shay khilaafkiis ka duwan weeye warada uu ku soo arooray bihi asagaba asharcu sharcigu ku soo arooray dallanaa kaa wuxuuna tusayaa wey dallanaa daalika kaa wuxuuna tusayaa calaa annahu mansuuq inay bana tusaya haddaan aragna bu ku yidhi ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo daliil wax khilaafsan oo ka duwan ku ijmacday haddaan aragna aayad qur'aano meel taalla xadiis eh, maxaa la yihahdaa xadiista ku qoran aayad qur'aana ayaan waxaan aragnaa ummaddiioo cagsigiisa ku ijmacday taa macneheedu waxaan ogaanaynabi oo na tusayaa shaygaan isagaa inuu mansuuq yahay w aayaddan ay mansuuqatay xadiiskan inuu mansuuq yahay shaygii nasakhaya aw culimmadu waa ogaadeen laakiin annagaa ka jaahil noqonay weye haddaad baarbaartana he waad helaysaa w haddaad baarbaartana waa helaysaa fidaa ra'aynaahum laanna culimmadu waxay ka hadlaan mararka qaarkood culimada waa laga yaaba inaad ijmac aad aragto lasoo raro laakiin ijmac aan mustanadkiisa wuxuu ku qotomo aan laguu sheegin marka markiiba inkiraada la soo booda hadhi ijmacan muxuu ku qotomaa muxuu cuskan yahay ma naloo sheego ma yeelayna hadhiine tartiibsow tartiibso ijmaca daraase kutubta dib ugu noqo culimmada dib ugu noqo maraajic dib ugu noqo hawsha iska fiiri wey hawsha iska fiiri degdegu faidaa ra'aynaahum ummaddii haddaan aragno qad ajmacu ayoo ku kulmo isku waafaqay calaa khilaafi wax ka duwan oo ka gadisan maa warada wuxuu ku soo arooray bihi asagaba asharcu sharci wuxuu kusoo aroray wax ka gedisan maana ummaddii oo ku ijmaacado isku waafaqday dallanaa wuxuuna tusayaa midkaasa dallanaa daalika kaa wuxuuna tusayaa ijmacaas wuxuuna tusayaa calaa annahu mansuuq inuu yahay wey shaygan sharciga ku soo arooray inuu mansuuq yahay ayayna tusaysaa weeye oosna mansuuq u yahay hee binafsi mustanadihim wey naska ijmaaca ku qotomo oo ijmaacu ku fadhiyo kaas inuu mansuuq u yahay baana tusayaaw laakiin ijmaacu laftigiisu laysa huwa naasikh weeye ku qaldami fasl wayajuus waxaa banaan biya annasu bidaliili khiaabi liannahu fii macna nudqi cala almadhab asaxiix howlaan ayaga waan soo marna wayajuus waxaa banaan annasku in wax lagu nasqo lagu tirtiro bidaliili khiaabi daliil khitaabkii weeye maful maxaa la yihahdaa mukhaalafa weeye in wax lagu tirtiro waa banaan tahay buy maxaa dhacay liannahu fii macna nudqi buu qabaa nudqigii asagu waa isla mid weeye cala almadhab asaxiix madhabka saxiixa markaan qabanno oo shaaficiyada culammada dhexdooda waxaa weeye daliilu khitaabku ama mafhuum muwaafaqa waxaa weeye macna nudqigu qabaa marka wax waa lagu nasakhi karaa waa lagu nasakhi karaayo waa lagu tirtiri karaa waa marka aan marno weeye inuu yahay macna nudqi inuu yahay laakiin ninkii diida macna nudqi inuu yahay wuxuu leey may ma yeelayo baabul qiyaas buu gelaya ma yeelayo ku dhahaya min aabina waa kana min aصxaabina waxaa ka mida man duul baa ka mida jacalahu ka yeelay daliil khitaabka wuxuu ka yeelay mafhuum mukhaalafada kal qiyaas buu ka yeelay waa qiyaas oo kale wey qiyaas hadduu yahana qiyaas wax ma nasakho weeye waana soo socdaa ninkii yidhi daliil اkhitaab ama mafhuum muwaafaqa mukhaalafa ninkii yidhi waa kal qiyaas oo sida qiyaaska loo dhaqmaaya madaxuu ku wax laguma nasakhi kara mana ogoli buu ku yidhi min asxaabina culamadana waxaa ka mid ah, man duul baa ka mid ah, jacalahu ka yeelay daliil khitaabkii ama mafhuul mukhaalafadii kal qiyaasi sida qiyaaskii o kale hadduu qiyaaska kalnooda wax ma nasakhi kara wey facalaa haadaa wey saa haddaan ku soconno calaa haada oo ah inuu yahay daliilu khitaabku milu qiyaas uu yahay hee laa yajuusu ma banaana annasqu in wax lagu tirtiro bihi asaga daliil khitaabka in wax lagu tirtiro ama mafhuum mukhaalafa wax lagu tirtiro ma banaana buu ku yidhi waalwalu midka hore oo ah in wax lagu nasakhi karo adharu walawalu adharu kaasaa muuqasho badan taasaa muuqasho badan daliil mukhaalafa ah in wax lagu nasakhi karo mafhuul mukhaalafa in wax lagu nasakhi karo oo ka nudqu yahay saasaa muuqasho badan wey lakiin masaladu a masale khilaafiya khilaaf xoog leh ayaa ku jira wey lakisaa ula socdo halkaa marka wuxuu kaga gudbay daliil maxaa leeya khitaabkii mafhuul mukhaalaf halkaas kaga gudbay iyo khilaafka ku jiro in la hayo halkaasuu dhiga wa nasku soomaa bifaxwa alkhitaab wa huwa tambiih weeye mafhuul muwaafaqadi kanuye wahuwa tambiih tambihna hadda waxa looga jeeda waan garanay wey tambiih ladnaa hee bilaclى ama tanbih alaclى he biladna waan soo marnay amaa naskusu bifaxw khiaab soo ma aha wahuwa tanbiih weeye waa baraaruju weeye falaa yajuusu ma banaano iyo asaw kan uma banaana oo maxaa dhacay lannu qiyaas wey isa waa qiyaas wey isa waa qiyaas waxbaa laisku aadinayaa wey oo falaa taqul lahumaa ufin markii la yidhaha aayadda qur-aanka la fiiriyey ufin maxaa ku jira ta'diyatu lilwaalidayn baa ku jirta wey haye darbiga maxaa ku jira waalidka la garaaco ta'diya ku jirta iyo idaaga dhib baa ku jira marka dhib iyo dhib weeye haba kala badnaadeene waxay dhiheen waa ma min baab alqiyaas weeye san daradee waa qiyaas weeye mana yeelayno falaa yajuusu ma banaana bay dhaheen faxwa alkhitaab ama mafcuul muwaafaqa ama tambiih waxaad tidhaahdaba ma banaana in wax lagu nasay falaa yajuusu nasqu bihi wey liannahu qiyaasun waa qiyaas min baab alqiyaas wey wa min asxaabina waxaa ka mida manduul baa ka mida qaala yidhi yajuusu waa banaanya annasqu bihi maxaa la yidhahdaa faxw khitaabka ama mafcuul muwaafaqada in wax lagu nasbo waa banaan tahay liannahu asagu ka nudqi hadalkii oo kale wey wadaadda saa qabaana waa jiraan wadaadda saa qabana waa jiraane la soco weeye marka wadaaddasaa u ololaya ayaguna waa jiraan ayb oo waxay dhaheen wadaadada mafhuum muwaafaqo iyo mafhuum mukhaalafa keebaa horta xoog badan waxay dhaheen waxaaba xoog badanba mafhuum muwaafaqa xoog badanba halkaasay la mareenba labadooday tartansiiyeen maxay dhaheen raggii qabay markii hore lahaa huwa saxiixna soo lahaa annadqu cala almadhab cala almadhab asaxiix midku soo lahaa maxay dhaheen mafhuul muwaafaqa iyo mafhuul mukhaalaf haddaan isgarab dhigni keeba horta xoog badan maxay dhaheen waxaa xoog badan mafhuul muwaafaqa xoog badan wey marka asagaaba kaa ka xoog badan bay dhaheen raggii qabay ee anaguna ku baab dhahen rag baa halkaa maray wey marka waa masale khilaafiya nooca la isugu hayo shaaficiyada dhexda isku hayaan fasl walaa yajuusu ma banaano weeye annasku bilqiyaas qiyaas wax lagu nasaqa ma banaano weeye limaada oo dee hawsha aysan ku dhacaynin qiyaasku markii daliili asagu isqabtaan e hadda meel daliil yaallo qiyaas waxba kama taro laa qiyaasa maca nas baaba layiraa sideedaba adoo nas haystaa baan wax qiyaasanaya hadda agga u socotaa adoo biyo haysaan gabagabaysanaya oona xanuunsanayn oo biyuhu kugu kululaan oo kugu qaboobin e de lagaa yeeli maayo marka naska qaado ku dhaqan weeye marka haddii daliilka ay ismucaaradeeyaan daliil iyo qiyaas qiyaaska waa la tuuraya sidaa daraadeed qiyaas macnas waxaa la yihahdaa fasid اctibaar baa la yihahda fasidctibaar lama tixgeliyo mar haddii qiyaas iyo nas ay mucaaradaan qiyaaska daaqada laga tuuraya walaa yajuusu nasku biاlqiyaas wey ayb wa qaala asxaabina waxay dhaheen yajuusu waa bannaan yahay biljeliyi abulqaasim ambat ninkii la ohan jiray yajuusu waa bannaan yahay bay dhaheen biljeliyi midka iska muuqda waadixa ah oo minhu min alqiyaas ka mida in wax lagu nasakho waa bannaan tahay bay dhaheen duuna alkhafiyi midka qarsoon sokadiisa wey qiyaaska jeliga oo waadixa oo falaa taqul lahumaa ufin hadda kaga qiyaas qaadanaynoo kale kaasoo kale waxay dhaheen waa lagu nasakhi karaa oo waa lagu tirtiri karaa yajuusu ah, biljeliyi biljeliyi minhu min alqiyaasa waa banaan taha bay dhaheen duuna alkhafiy midka qarsoon sokadiisa saasay rag dhaheen wa min annaasi culimmada waxaa ka mid a man duul baa ka mid a qaala yidhi yajuusu waa bannaan yahay yajuusu nasku nasku waa bannaan bikulli daliilin daliil kastaba waa ku banaan yahayde oo yaqcu ku dhacaayo bihi asaga ku dhacaayo albayaan watakhsiis daliil kaste oo wax lagu caddeeyo oo wax lagu takhsiisiyo waxna waxaa lagu nasan karaa qiyaas baa soo gelaaya mafhummuwaafaqa soo gelaaya mafhuum mukhaalafa soo gelaaya mafaahimta o dhan halkaas qiyaaska o dhan halkaasay ku wada gelayaan ba nimankan ma garan say u tilaabsadeen aa tilaabo dheereeya min annaasi man qaala dul baa ka mid yihi yajuusu waa bannaan yahay anasku wey naskigu waa ku bannaan yahay bay dheheen bikuli daliilin daliil kastoo yaqacu dhacayo bihi asagaba oo yaqac bimacnaa yahbut uu ku sugnaanayo wey bihi asagaba albayaan watafsiis in wax lagu sharxo oo lagu cadeeyo in wax lagu khasiso ah, wax dhiba male xukunshidaasi waa hada khaطaun warkaa waa khata wey saxna ma ah maxaa dhacay lianna alqiyaasa qiyaasku inamaa yasaxu wuxuu ku asaxahayaa wey idaa lam yucaaridu hadduusan mucaaradayn oo usan muwaajahaynin nas sunnas hadduusan muwaajahan war qiyaas waxaa la deliilsadaa oo meesha la keenaa nas markuusan mucaaradayn oo muwaajahayn wey laakiin adoo nas haystaa naskii iyo qiyaaskiibaa iska kay muwaajaheeyey kabacdi naskii baa nasakhaya oo xukusan tirtirahaya qiyaaskii baan muxkam ka dhigaya marka baail wax jirana ma aho aayad quraan iyo xadiis baan meesha ka tuuraya marka isaga ila daliilku waa inay isku dhacaan labada deliil nasku wuxuu ku imaanaya labada deliil waa inay isku dhacaan kabacdi markay isku dhacaan baa la damca in la jamciyo waa la jamcin waaye in la kala rajaxaa la damcay waa la kala rajaxi waaye marka waxaa tira aayad quraan iyo xadiis baa qiyaas iska ismucaaradeeyey kabacdi waa kala rajici waaye kabacdi waa kala waajihi waaye kabacdina naskii baan tuurahaya xadiiskii aayaddii baan tuurahaya qiyaaskiina waa qaadanaya marka war baatilo saxana maa aruntiis hada khaطأ wy لأن القiyaaسa inamaa yaصixu wuxuu ku asaxaa oo qiyaasba la keenaa إidaa lam yucaaridhu nasun nas hadduusan mucaaradayn oo muwaajahay markaasaa qiyaas loo baahdaa laakiin qiyaas iyo nas hadday isku dhacaan war qiyaas tuur wey meesha qiyas warma yaale faida kaana hunaaka nasun haduu yahay nas hadduu halkaa yaallo oo yukhaalifu khilaafahayo mucaaradaynahayo alqiyaasa qiyaaskii lam yakun ma ahni lilqiyaasi xukmun qiyaas xukm male wey banaanka loo tuurahayaw falaa yajuusu ma banaana annasku bihi bilqiyaas qiyaas wax lagu nasakho ma banaano warkaas iska tuur waa sax wey fasl walaa yajuusu ma banaanamaya annasku biladilai caqli adilada caqliga adila caqli baan adilatu sharciga sarxiga kuwa ku nasakaya ma banaanamay kusheeraasi wey walaa yajuusu nasku biadilati caqli wey adilada caqliga miskax iyo caqli baan ta adilada ula imaada kitaabka sunan ku nasakaya laa yajuus ma banaana maxaa dhacay lianna daliil acaqli darbaan daliilka caqligu waa laba darbi waa laba nooc wey darbaani nowcaani wey darbun nooc laa yajuusu ma banaana an yarida inuu soo arooro asharcu sharcigu inuu soo arooro bikhilaafihi asaga khilaaf sharcigu ku soo arooro sharcigunba khilaafi ku soo maba dhacayso falaa yutasawaru lama suuraysanahayo nasku sharci bihi maxaa la yihaha asagii in maaa la sharciga lagu nasakaya la yihahdo lama suuraysanayo mana dhacayso ah, laa yajuusu an yarida sharcu bikhilaafihi ee khilaaf caqli wey caqliga wax ka khilaafsan oo duwan inuu sharcigu ku arooro maba dhacayso weeye oo sharcigii caqligu meesha waa isku waafaqayaan wey oo falaa yajuusu falaa yutasawar lama suuraysto lamana fahmo lamana qaabaysan karo nasku sharci sharciga in lagu nasakho bihi bilcaqli in lagu nasakho inaad tiraado sharcigii iyo caqligii baa isku dhacay kabacdina caqligii baan sharciga ku tirtirahayaa lama suuraysan kar lama fahmi karo macquulna maaho tay hawsha hawlhacaysa maaha wa darbun nooca labaad yajuus waxaa bannaan an yarida sharcu sharcigu inuu soo arooro bikhilaafihi khilaaf lcaqli inuu ku yimaado sharcigii caqliga hadda waa iskhilaafsan waa kala duwan yihiin wey wa huwa midka asagana albaqaau ku baaqi niqasho iyo ku fadhi iyo ku joogid weeye baaqiga asal lagu ahda calaa xukmi asli xukmka asalka lagu fadhiyo xukumka asal muxuu ah bara'atu dima wx loo horjeeda min atakaaliif bara'atu dima min maxaa leeya min alxuquuq bara'atu dima min alwaajibaat watakaaliif bara'atu dima min maxaa leeya min alfuruud taa wey asalku waxa weeye waa inaan bisha rabadaan soonkeeda bese nala ku leeyahay bilabaad soonkeedna aan nala ku lahayn wadaadka maanta inta loo yimaado yidhaahdo soddon iyo kow maalmood inaad socotaan baa farad inku ah waxaan leenahay asalku waxa weye baraadanada iyo qoortanada beri bay ka tahay soddon ama sagaal iyo labaatan midkood baa nolo ku leeyahay soddon iyo kow waa diid maxaa dhacay asalku waa inaan nolo ku lahay taas waa laga hadlay marka baraa'atu dima khilaafkeeda waa caqli marka baraatu dima waxa wey in hadda hadii la hebel dayn baa lagu leeyahay waxaad waxaad nihi ogoormaa lagu yeeshay see loogu yeeshay markiiba waa diidaysaa see loogu yeeshay markhaati baad caddayn baad haysaa lannu ninkan hooyihiis baa dhashay isagoo dayn lagu lahayn marka waa caddayn iyo markhaati dukumiinti waa inaad keentay lagu leeyahy hawl iska caqli gaal iyo islaam isla ogol yihiin ayib marka markii markhaati la keeno laba wadaad la keeno ha haddaan ogal hadda dayn lagu leeyahy laba macali wasashidu shaydayn min rijaalikum hadda ni shaacan hadda hayaa haddaan ogolahayo ayib ma walba marka wuxuu gey waa darbun qaybta labaad yajuus waxaa banaa an yarida sharc bikhilaafihi si asaga ka badan in sharcu ku soo arooro wahuwa albaqaau ku baaqi ahaashay ku joogidii ku fadhin weeye calaa xukmi asli lagu fadhiyo wadaalika kaa asagaana inamaa yuujibu wuxuu waajibinahayaa weeye inamaa yuujibu caqlu nusaka kale waxaa ku qoran inamaa wajaba saasaa ku qoran wey saasaana fiican in la yihahdo wadaalika kaa asagaa oo madkuurka oo baqaau cala xukmi asli ah inamaa wajaba wuxuu ku waajibay wey alcamalu bihi in lagu camal falo waxay ku waajibtay weeye cinda cadami sharci sharciga markii la waayo sharci markii la waaye markaasaa baraa alasliya loo noqdaa wey laakiin adoo adilatu sharci haya adilatu sharci iyo baraa'atu dima iska kay qabatay hee ninkan asal waxa inaan dayn lagu lahayn laba markhaatina waa la keenay oo iska kay tacaarudeen laba markhaatinaan tuurahayaa ee baraa'atu dimaan ku dhigaya ma sax ba maya <laughs> warkaa sheega baraleyda baraa'atu dima waxaa la xujaystaa weeye cinda cadami adilati sharci soomaanan soo maray aan soo marnay wadaalika oo baraa'atu dima ah ama istisxaabka loo yaqaano inamaa yuujibu wuxuu waajibinahayaa wey alcalu haddii saa lagu wado inamaa yuujib alcalu alcamala bihi wey markaasu inamaa yuujib alcaqlu alcamala bihi laakiin nusakh kale waxaa ku qoran inamaa wajaba alcamalu bihi saasaa ku qoran marka labadaba haddii la tawjiyo saasay noqonahayaan wadalika waa bara'atu dima ah iyo baraaءaة اasliya waxaa weeye inamaa yuujib اcamala camalku wuxuu ku waajib inamaa yuujib اcaqlu wey alcamala bihin asaga lagu camal fala caqli wuxuu waajibinhayaa cinda cadami sharci marka sharci la waayo caqligu wuxuu ku leeyahay war baraaatu dima ku dheg gurigan inuu hebel yeelaya ku dheg inaan dayn lagu leehayn ku dheg islaantisa inuusan furin ku dheg kudheg kudheg wey hal weliga halkaa u soco wey faidaa wujida haddii la helo asharcu sharci haddii la helo markhaatiyaal baa la helay adilatu sharci baa la helay saxiix baa la helay baaطalad waa buraysaa wey dalaalatuhu ay dalaalatu ee xukmu اlasli wey iyo bara'atu dima baaطalad waa buraysaa dalaalatuhu ay dalaalat اcaqli waa buraysaa wey dalaalat اcaqli waa buraysaa dalaalat xukm اasli waa buraysaa bara'atu dima waa buraysaa wey oo falaa yajuusu ma banaana annasku ku tirtirid wey bihi asaga wax lagu nasakho ma banaano wey ma banaan baraa'atu dima baan adilada ku nasakaya laa yajuus warkaa asagaaba ku yihi sheekh weeye lianno ayada waxaa la qabsadaa cinda cadami sharci waay ama sharci markuu soo arooro sharcigaa lagu dhagahayaa marka falaa yajuusu ma banaana annasku ku wax lagu tirtiro oo xukun lagu rafciyo bihi baraaatu dima wey baraaatu dima ama maxaa leeya caqli wax lagu tirtiro ma banaano wey hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin